alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed faslun habata can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal waxaa ka sugnaaday abi muusa alashcari ilaahay raalliha ka noqdee isagoo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sheegay inuu nebigu yidhi tacaahaduu hada alqur'aan yacnii ku dadaala qur'aankan qur'aankan ku dadaala bimacnaa qiraa'adiisa iyo ku celcelintiisa ku dadaala fawalladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay kay nafta muxammed gacantiisa ku sugan taha aan ku dhaartaye lahuwa ashaddu tafallutan min alibili fii cuquliha lahuwa qur'aanku ashaddu tafallutan waa ka daran yahay xagga cararka uu cararaayo min alibili geela waa ka daran yahay cararka waa uga daran yahay sida geelu u baxsado si ka daran baa qur'aanku u baxsanaya geelaasoo fii cuqulihaa xadhkaha uu ku xidhan yahay ku jira oo ku sugan bimacnaa seetooyinkiisa ku sugan yacni si ka daran siduu u baxsanaayo ayaa qur'aanku u baxsanaya marka si aanu u baxsan ku celceliya ayaa macnuhu u dhacaya rawaahu albukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariya xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey abu muusa alashcari magaciisa maxaa la yidhaha de magaca abihi ha cabdullaahi ibnu qays baa la yidhaha waa saa loo sheegay nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amrayaa qur'aanka in lagu dadaalo akhrinta la akhrinayo xadiiskanna waa la mid wa can ibni cumara radia allaahu canhuma cabdullahi ibni cumar waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulki ilaahay uu yidhi innamaa mathalu saaxibi alqur'aani ka mathali saaxibi alibili almucaqala innamaa mathalu saaxibi alqur'aani ka qur'aanka u saaxiibkee bimacnaa qur'aanka haya ee qur'aanka xafidsan tusaalihiisu wuxuu ahaaday oo qudha ka masali saaxibi alibili almucaqala geela xidhxidhan bimacnaa seetaysan ka u saaxiibka ah ee geelaa leh oo kale ayuu la mid yahay in caahada calayha amsaka hadduu ku dadaalo oo marba uu ku noqdo oo marba uu ilaaliyo geelaas amsakaha waa haynaya wa in atlaqahaa hadduu sii daayo oo faraha ka qaadana dahabat geelu waa iska tegayaa marka qur'aankana haddii lagu dadaalo marba la akhriyo marba la raajaco marba lagu noqdo yacni wuu haynayaa ruuxu haddii kale qur'aanku waa baxsanaya rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim labadan xadiis waxay sheegayaan in nebigu sala allahu alayh wasalam boorinaayo qur'aanka akhriskiisa in lagu dadaalo oo qiraa'adiisa lagu noqnoqdo oo waxaa la yidhaahdaa qur'aanka in marka hore la xafido la qaybo iyo in marka dambe la hayo labada waxa adag in marka dambe la hayo waxa sahlan in marka hore la qaybo dad badan baa marka hore qayba laakiin inta haysaa waa ka yartaa inta qaybta qaar badan oo qur'aanka qaybay baa qur'aanku ka baxsadaa markaasuu marka dambe wuxuu odhanaya beri baan xaafid ahaa marka qur'aanka hadduu ruuxu dayaco oo ku noqnoqon waayo oo akhrin waayo yacni waxa weeye qur'aanka waa ka baxsanaya marka qiraa'ada qur'aanka in lagu dadaalo ayaa laynoo tilmaamaya waxyaalaha aadka u anfacana waxaa ka mid a yidhaahdeen in waxa weeye qur'aanka lagu tukado oo qur'aanka uu ruuxu ku tukado inaanu hore u ilaawin baa laga yaabaa akhrinta aanu ku tukana u akhriyo iyo akhrinta uu ku tukado labada waxa xoog badan oo xasuusta u dhowaansho badan yacni akhrinta uu qur'aanka ku tukaday marka siyaalaha lagu hayay ka mid tahay in qur'aanka lagu tukado marka aad iyo aad bay u nafci badan tahay akhrinta qur'aanka la akhrinayo lagu noqnoqonayo waxaa ku sugan waa midda koowaade waa cibaado akhrinta la akhrinaya man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha mar labaadka fadiiladii xaafidnimada ayaa ruuxa u sugnaanaysa yacni qur'aankiina waa u sahlanaanaya waa u sahlanaanaya markaa sidaas aawadeed in lagu dadaalo qur'aanka ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam boorinaya wa can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam curidat calaya ujuuru ummatii waxaa lay soo bandhigay buu idhi ajarradii ummaddaydaa lay soo bandhigay ummaddayda ajarradoodii ayaa lay soo bandhigay xata alqadaatu yukhrijuha alrajulu min almasjidi wax kale iska daaya waxaa lay soo bandhigay ilaa waxa weeye saxarka yar ee laga saarayo masjidka ayaa markaa laysoo bandhigay saasaa nebiga laga sheegay sala allahu aleyh wasalam saxarka yar ee ninku uu ka saarayo masjidka ayaa xataa laysoo bandhigay waxyaalaha ajarradaas sidii laygu soo bandhigaayay bacdu lmucaasiriin waxay markaa u dabdiyeen xata alkhadaati oo waxay yidhaahdeen yacni xataadu waa markaa jaarro laakiin caatifo inay noqotona waa suuragal oo deed markaa la rafciyo waana sida uu inoo dabdinaayo markaa rafcigu marka waxa weeye marka rafcada la dabdiyo waxay noqonaysaa ujuurta in lagu cadfayay noqonaysa xata alqadaati haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa yacni wax walba sida laygu soo bandhigayo ajarada ka mid a ilaa ajarada kuwii ugu yaryaraa kulay saxarka masjidka laga saaray ee kulay ku tahay ilaa intaa laga gaadhayo ayaa laysoo bandhigay wa curidat calaya dunuubu ummatii waxaa laysoo bandhigay dembiyadii ummaddayda laysoo bandhigay falam ara denban acdama min suuratin min alqur'aani aw aayatin falam ara denban acdama ma arag denban acdama dembi ka weynaansha badan min suuratin min alqur'aani suurad qur'aanka ka mida aw aayatin ama aayad qur'aanka ka mido uutiyahaa rajulu nin la siiyey uutiyahaa waa la siiyey wiy aataa iyo ataa waa kala duwan yihi ataa waa yimi wiy laakiin aataa waa maxay bimacna actaa wey waa siiyey aataa waxay la macno tahay actaa wamaa aataakum arasuulu fakhuduu ay wamaa actaakum arasuulu fakhuduu wuxuu rasuulku idin siiyo qaata marka uutiyaha ay uctiyahaa wey la siiyey rajulun nin la siiyey suma nasiyaha dabeedna uu ilaawey suurad qur'aanka ka mida ah ama aayad qur'aanka ka midoo nin la siiyey oo dabeedna ninkii uu ilaaway dembi taa ka weyn ma arkin buu yidhi dembiyadii lay bandhigaayey dembi taa ka weyn ma arag rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi wa takallama fiihi tirmidi xadiiska waa ka hadlay bimacnaa waxaa loo jeeda waa daciifiye oo waxau yidhi haadaa xadiisun gariibun laa nacrifu ila min hada alwajh kani waa xadiis daciifa oo wejigan bimacnaa sanadkan mooye wax kale ku garan mayno dariiq kale iyadoo laga soo wariyey ma hayno halkaa dariiq keliyaanu ku haynaa wadaakartu bihi muxamada bna ismaaciila yacni albukhaariya falam yacrifu wastagrabahu waxaan kala mudaakaroodoo la soo qaaday xadiidkan muxamed ibnu ismaaciil oo bukhaari ah ayaan la soo qaaday bukhaari buu u jeedaa falam yacrifhu xadiiska ma garan oo wuxu uhi garan maayo wastaqrabahu waana ghariibsada oo inuu ghariib yahay buu ku tiri xadiis ghariiba inuu yahay yani imaam aimada ka mida ah hadduu yidhahdo xadiiskaa ma garanayo waxay noqonaysaa bimacna tadciif inuu daciifiyey ayay markaa noqonaysa bal imaam albukhaari ka warran yani waxa weeye xadiiska markaa yani uu isagu yani sanad saxiixa u garan waayey yani waxa weeye wuxuu noqonayaa xadiis aan markaa sugnay marka xadiiskani calaa kulli xaal waa daciif laakiin sababta markaa lagu daciifiyey waxa weeye ibnu jurayj baa sanadkiisa ku jira xadiiska anas ibnu jurayj waxaanuu ka warinayaa mualib nin la yidhahdu ka warinaya ninkaana waxba kama maqal weliba markaa eh, ibnu jurayj waa mudalliso dee wuu cancanaynaya marka xadiiskaasi calaa kulli xaal waa daciif wuxuu sheegayaa hadduu asixi lahaayoo sugnaan lahaa ma asixine in ummadda ajaradeeda nebiga sala allahu alayh wasalam loo bandhigay marka waxyaalaha ajarada ku jira waxaa ka mid ah masjidka in markaa la xaadho oo la nadiifiyo saxarada iyo markaa laga saaro oo la nadiifiyo adilo kalenay leedahay nadaafadda masjidka la nadiifinaya adilo sugan bay leedahay wuxuu kaloo sheegayaa dembiyada ummadda dembiga ugu weynee loo bandhigay inuu ahaa suurad qur'aanka ka mida ama aayad qur'aanka ka mid oo nin la siiyey bimacnaa ruux la siiyaa loo jeedaa ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdee oo dabeedna markaa uu ilaawey marka xadiisku ma asixino ma sugna hadduu laakiin markaa sugnaan lahaa lafteeda summa nasiyaha waxay aqbali kari lahayd in looga jeedo ogaan buu uga tegay camalfalka uu ku camalfalayo waayo nasiya waxaa loo isticmaalaa laba macne tarku sahwin wixii marka waxa weeye ilowshiye ah waa loo isticmaalaa oo la ilaawey tegitaanka ogaan iyo badheedh looga tagana nasiya waa la yidhahdaa nasu llaha fa ansaahum anfusahum yacni allah bay ilaaweyn yacni waxaa loo jeedaa inay allah u camal falaan ayay markaa ka tageen oo diintii ilaahay bay ka tageen baa looga jeedaa badheedh bayna uga tageen intay cuqubada ku mutaysanayaanna waa taas marka nasullaha yacni waxaa looga jeedaa yacni in ay markaa ogaan uga tageen baa laga tilmaamaya culamada qaarkood marka waxay ku fasireen inay noocaasoo kale tahay nasullaha fanasiyahum yacni markaa allah markaa diintiisa inay ku camal falaan bay ka tageen fanasiyahum markaasaa ilaahayna kaga tegey yacni naarta kaga tegayaan waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa fanasiitaha waxaa looga jeedaa yacni fanasiitaha ay fataragtaha taragta alcamala biha inaad ku camal fashaad ka tagtaa looga jeeda marka nisyaanku mar wuxuu noqdaa yacni tegitaanka ogaan wax looga tago oo tarkul camalka in laga tilmaamayo badrheedh wax looga tago ayaa loo isticmaalaa marka bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xadiidkani hadduu asixi lahaa suma nasiyaha waxaa lagu fasirayaa aayadda inuu ku camalfalu ka tegey camalfalkii ayuu ka tego oo badrheedh uga tegaa laga tilmaamaya culammadu waxay kaloo yidhaahdaan ilowshiyaha qofku qur'aanka yacni u ilaawo oo qur'aanku ka baxsado tafsiil bay geliyaan bal xadiiska kale aan maro wa can sacd bni cubaadata can inabiy sala allahu alayh wasalama qaal sacd ibnu cubaade waxaa laga sheegay inuu nebiga ka sheegay inuu yidhi man qara'a alqur'aana suma nasiyahu kii qur'aanka akhriya suma nasiyahu dabeedna ilaawaa qur'aankii laqiya allaha caza wajalla ilaahay wuxuu la kulmaa caza ilaahay isagaa qaalibah oo gacan sarreeya wajalla isagaa weyneh yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wuxuu la kulmaa ajdama xaaluu dhantaalan yahay oo gacan go'an yahay buu markaa la kulmaa ajdam waa maxay waa aqtac bimacnaa isagoo xubin go'an oo dhantaalan ayuu ilaahay la kulmaa maalinta qiyaame rawaahu abuu daawuuda wadaarimiyu xadiiska waxaa soo wariyay abu daawuud iyo daarimi culammada qaarkoodna xadiiskan laftiisa waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa daciif culammada markaa daciifisayna sheekh albaani baa ka mid a culammadii horena qaarkood baa daciifiyey sababtay ku daciifiyeenna waxay tahay yaziid ibnu abi ziyaad baa sanadkiisa ku jira xadiiska sacd ibnu cubaada yaziid ibnu abi ziyaadna xifdigiisa ayaa markaa daciif oo dacfa ku sugan marka waa daciif waxaa kaloo sanadka ku jira ciisa ibnu faa'id ciisa ibnu faa'idna waa majhuul weliba sacd ibnu cubaada markuu ka warinaayo marna wuxuu odhanayaa can sacd ibnu cubaada oo cid u dhexaysa sheegi maayo marna wuxuu odhanayaa can rajulin can sacd ibnu cubaada oo nin buu ka sheegayaa inuu uga sheegay sacd a'immada qaarkoodna waxay dhahan sida abu xaatim arraazi yacni sacad waxba kama maqal ee cid sacad wax ka warisay ayuu wax ka maqlay saas aawoodee xadiiskanna calaa kulli xaal waa daciif masalada ku saabsan ilowshiyaha qur'aanka la ilaawo haddii ruuxu qur'aankii uu dayacay oo faraha ka qaaday oo qur'aankii aanu akhrinayn oo xaalaynayn oo ku dadaalayn oo ou ihmaal ku sameeyey ta noocaasi waxay noqonaysaa yacni mid markaa xun weeyaan bay yidhaahdeen waana dhici kartaa inuu ciqaab ku mutaysto laakiin isagoo qur'aankii ku dadaalaya hadduu qur'aanku ka baxbaxsado ama xoogaa ashqaal kale iyo muhiimaad kaleo waaweyn buu ku mashquulsan yahay markaas isagu waa ku dadaalayaa dabeedna wakhtiyada qaarkood buu ka yara baxbaxsanayaa ta noocaasi dhibaata kuma sugna waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa dhacday mar inuu yacni maqlay nin qaari ah oo qur'aan akhrinaya uu maqlay dabeedna nebigu inuu u duceeyey ou yidhi laqad adkaranii kada wa kada aayatan kuntu unsiituhaa min suurati kada xadiisku saxiixuu ku sugan yahay fii saxiix albukhaari ninkii nebigu waa u duceeyey waxaanuu yidhi wuxuu i xasuusiyey intaasoo aayadood oo suuraddaa layga ilowsiiyey ayuu markaa i xasuusiyey marka nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam marmar naadira inay ka dhici jirtay in la ilowsiiyo aayadaha qaarkood inay ka dhici jirtay nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam ayaa laga qaadanay ilaahayna wuxuu ku yidhi sanuqri'uka falaa tansa ilaa maa shaa allah yacni waxa weeye waanu kuu akhrinaynaa qur'aanka uma ilaawaysid yacni intuu ilaahay doono inaad ilowda mooye in kale ilaawi maysid culamada qaarkood si kalay u fasireen oo waxay u fasireen inta markaa laga soo reebayo istisnaagu ku dhacaya waxay ku saabsan tahay bay yidhaahdeen waa qur'aankii la nasakhay tilaawadiis oo qur'aankii akhrintiisa la nasakhay dee inuu nebigu ilaa waa waa suuroobi kartaa marka waxa weeye istisnuugu taasuu ku dhacayaa bay yidhahdeen xadiisku tuu sheegayana waxaa laga tilmaamaya xaalad naadira looga jeedaa xaalad naadira ayaa looga jeedaa haalibka nebigu ma ilaawi jirin yacni marmarna isagoo tujinaya saxaabada waa dhici jirtay in markaa aayadaha qaarkood uu soo saari waayo ama ay ka gedmato yacni markaa taasina waa dhacday si naadira iyaduna u dhacday cala kulli xaal waxaa laga qaadanayaa in lagu dadaalo uun qur'aanka akhrintiisa oo nicmada qur'aanka xifdigiisa ku saabsan in la ilaaliyo ahlucilmiga qaarkood waxaa laga sheegay ruuxu qur'aanka inuu ilaawo dembi uu la yimi baa sababa waayo qur'aanka xifdiga la xafidaa waa nicmo weyn allahna wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wax kastoo idin haleelo musiibaha waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen keliya idinku haleeleen waxay yidhahdeen musiibada ka weyni maxay tahay xifdigii qur'aankoo nicmo ahaa inuu markaa ka baxsado qur'aankii oo u ilaawo musiibada ka weyni maxay tahay musiibada ka weyni maxay tahay waayo qur'aanka xifdigiisu waa nicmo cadiima waa nicmo weyn nicmadaa weyni inay ka tagtaa waa musiibo mar hadday musiibo tahay waa in dembi sababa dembi waa inuu sababa ruuxuna markaa qur'aanka wax ka mid a uu ka baxsado waa inaanu odhan yacni nasiitu waa ilaawe ee wuxuu odhanayaa unsiitu waa lay ilowsiiyu odhanaya xadiis baana ku soo arooray nebigu uu ku reebaayo sala allahu alayh wasalam inuu ruuxu yidhaahdo nasiitu marka waxa weeye unsiitu buu ruxu odhanaya waa lay ilowsiiyu odhanaya laakiin ma odhanayo waa ilaawey faslun fii man naama can wirdihi fasal weeye kani wuxuu fasal u yahay oo loo guntay fii man naama kii ka seexday can wirdihi yacni wardigiisii qadarkii uu akhrin jiray kii ka seexdoo akhrin waayey habeenkaas ayuu markaa fasal u yahay can cumara bni alkhaaabi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam man naama can xisbihi min alleyl man naama ku kastoo ka seexda can xisbihi xisbigiisa ka seexda bimacnaa qaybtuu qur'aanka akhrin jiray min alleyli goor habeenka ka mida uu akhrin jiray ka seexda waa xisbihi min alleyl xisbigaba ka xaale min alleyli xaalu markaa xisbigaasi kaa'inan min alleyli goorta habeenka mid ka mida uu yahay yacni xilliga habeenka mid dhici jiray xaaluu yahay aw can shayin minhu ama shay ka mida yacnii kii ka seexda xisbigiisii oo qur'aanku habeenkii akhrin jiray aan wada akhriyine qadar ka mida akhriyey qadarna ka seexday fa qara'ahu maa bayna salaati alfajri wa salaati alduhri dabeedna akhriyey maa bayna salaati alfajri wa salaati alduhri salaadda subax iyo salaadda duhur inta u dhaxaysa akhriyey habeenkiibaa xoogaa hurdadii ka qaalib noqotay qur'aankii caadada uu ahaa inuu akhriyo habeenkii baanu wada akhriyin amaba maba akhriinba dabeedna wuxuu akhriyey maalinnimadii buu gelinkii hore akhriyey oo inta salaadda subax iyo duhurka u dhaxaysu akhriyey kutiba lahu kaannamaa qara'ahu min alleyl waxaa loo qoraa siduu habeenkii akhriyey oo kalaa loo qoraa si uu habeenkii akhriyey oo kale ayaa loo qoraa rawaahu muslimun waxaa soo wariyey xadiiska muslim baa soo wariyey bimacnaa mudaawamadii uu qur'aanka daa'imaayey habeenka inuu akhriyo lagama kala gooyo oo dawaamkii waa ka baxay lo odhan maayo ee dawaamkii baa loo baaqi yeelayaa cudurdaarka arrinkaasi uga dhacay daraaddeed markii dambena uu ka daba tego gelinkii hore uu akhriyey oo wixii ruuxa seega habeennimadii oo khayrku habeenkii la iman jiray hadday salaad tahay iyo hadday qur'aan la akhriyo tahay hadday hurda ka qaalib noqoto gelinka hore uu akhriyo habeennimadii inuu markaa akhriyey ama habeennimadii tukadaa loo qora wa can sulaymaana bni yasaarin sulaymaan ibnu yasaar waxaa laga soo weriyey oo ka mid ahaa culammadii taabiciintae fuqahada ahayd buu ka mid ahaa waa min alfuqahaa'i asabca fuqaha toddoba ah oo taabiciinta wakhtigoodii noolaay oo taabiciin ahaa oo madiine ku kulmay baa jiray oo toddobaduba fuqaha ahaa oo ku caanbaxay laqabka ah alfuqahaa'u asabca toddobadaasuu ku jiray bayd bay ku kulmiyaan culammada qaarkood alaa kullu man laa yaqtadii bia'immatin faqismatuhu diiza can ilxaqi khaarija fakhudhum cubaydullaahi curwatu qaasimun saciidun abubakrin sulaymaanu khaarijah yacni kaan ku dayanayn imaamyaal faqismatu diza can ilxaqi khaarijah ya markaasuu dabadna tiriyo wuxu uhi waa cubaydullah waa cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu cutba iyo curwa waa curwat ibnu zubayr iyo qaasim waa qaasim ibnu muxamed iyo saciid waa saciid ibnu musayib iyo abubakr waa abubakr ibnu cabdiraxmaan ibnu alxaaris iyo sulaymaan waa sulaymaan ibnu yasaar iyo khaarija waa khaarijat bnu zayd waa toddobadaas alfuqaha sabca toddobadaasuu ku jiray sulaymaan ibnu yasaar waxa uu ka soo wariyey ibnu abi daawuud qaala inuu yidhi qaala abuu usaydin abuu usayd wuxuu yidhi nimtu lbaarixata can wirdii xalay baan waxaan ka seexday wardigaygii yacnii qur'aankii aan ka caado yeeshay inaan akhriyaan ka seexday xataa asbaxtu ilaan waa bariistay bimacnaa waxaa loo jeedaa waagu ii dillaacay falammaa asbaxtu markaan waa beriisto waagii ii dilaacay istarjactu markuu baraarugay ayuu is ogaanaya istarjactu yacni waan istirjaacsado innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baan idhi waa dikrigii la odhan jiray marka ruuxa musiiba ku dhacdo wuxuu ka istirjaacsanaya waa maxay qur'aanku caadada u lahaa inuu akhriyo habeenkaas inaanu akhriyin oo hurda ka qaalib noqotay taasuu istirjaaca ka samaynaya wa kaana wirdii suurat albaqara wardigaygu wuxuu ahaa suuradda suuratulbaqara la yidhaahdo ayaa ii wardi ahayd inaan habeen walba akhriyo fa ra'aytu fi lmanaami waxaan ku arkay hurdada gudaheedii kaanna baqaratan tantaxunii iyadoo aad mooddo sac inuu ihirdiyayo aad mooddo suuradda u caadada ahayd inuu akhriyaa waa lbaqara suurat lbaqara markaanu habeenkii akhriyina ka seexday waxaan ku riyooday buuhi yaa sac habeenkii marba ihirdiyayaan ku riyooday buui gig ya rawaahu ibn abi daawuud ibn abi daawuud baa soo wariyey cala kulli xaal manaamaadkii ashyaada waxaa loo keenaa min baab alistinaas baa laysaga keenaa wa rawa ibnu abi dunya ibn abidunya wuxuu soo wariyey can bacdi xufaadi alqur'aan xufaaddii qur'aanka xafiday qaar ka mida wuxuu ka soo wariyey annahu naama leylatan can xisbi inuu habeen ka seexday xisbigiisii qeybtii uu akhrin jiray inuu ka seexday fa ra'aa fii manaamihi oo uu ku arkay hurdadiisa gudaheeda kaanna qaa'ilan yaquulu yadaad mooddo inuu odhanaayo mid yidhaahdaa cajibtu min jismin wamin sixatin wamin min fatan ila alfajri walmowtu laa tu'manu khatfaatuhu fii dulami alleyli idaa yasri wuxuu yidhi cajibtu min jismin ruux ku inshaadaya ayaan markaa ku riyooday buuhi labadan bayt oo labadaa bayt tirinaya cajibtu min jismin waxaan la yaabay jidh baan la yaabay wa min sixatin caafimaad baan la yaabay wa min fatan wiil baan la yaabay naama seexday ila alfajri ilaa waaga laga gaadhaayo seexday oo habeenkii oo dhan iska hurday kaana waa la yaabay waalmawtu laa tu'manu khatfaatuhu ilaa waaga dilaaciisii wuxuu iska seexday walxaal almowtu geeridu laa tu'manu aan laga aamin noqonaynin khatfaatuhu dhufadkiisa aan laga aamin noqonayn dhufashada uu wax dhufanayo aan laga aamin noqonayn ee laga baqaayo asalka khatafaatuhu baa la odhan lahaa laakiin nadmiga daraaddeed da'da waa la reebay yacni dhufashooyinka uu dhufanayo geeridu marka ay wax dhufanayso nafta dhufanaysana aan laga aamin noqonayn ayuu iska seexda si uu aamin yahay oo kale fii dulami alleyli idaa yasri waxaan laga aamin noqonayn mugdiyaalka habeenka gudahooda geeridu inay nafaha dhufato baa laga aamin noqonay idaa yasri goorta habeenku soconaya guuraynayo calaa kulli xaal wuxuu uga jeedaa sheekhu xadiiska uu soo arooriyey waa boorin markaa la boorinaayo inaan wardigii caadada laga dhigtay aan markaa laga seexanin ee lagu dadaalo haddayse dhacdo waa in gelinka hore markaa la akhriyo si uu ruuxu uga daba tago oo cibaadadaa inuu daa'imay ay ugu sugnato albaabu asaadis baabka lixaad fii aadaabi alqiraa'ati wa huwa mucdamu alkitaabi wa maqsuudu baabka lixaad wuxuu ku saabsan yahay fii aadaabi alqiraa'ati akhrinta qur'aanka la akhrinayo aadaabteedu ku saabsan yahay wa huwa baabkani mucdamulkitaabi kitaabka badankiisa weeyi waa haalibkii kitaabka wa maqsuuduhu waa maqsuudkiisa ugu sii muhiimsan weeyi hada albaabu huwa maqsuudu lkitaab baabkani waa maqsuudkii kitaabka looga jeeday lafdhabarta u ahaa yacnii ashyaada kale kaannahu ay tahay muqadimaad iyo waxyaalo caawinaya iyo waxyaalo kaloo lagu sii laraayo inay tahay laakiin maqsuudkaas iskii loogu jeeday ee sidiisa loogu jeeday inuu baabkan yahay wuxuuna hore shiikhu u soo yidhi maqsuudka kitaabku waa saddex baab waa baabka afraad iyo baabka shanaad iyo baabka lixaad saddexdaasaa maqsuudka kitaabku hore inoo soo yidhi kii afraad iyo kii shanaad waa soo marnay kii lixaad buu hadda wuxuu ina leeyahay si gaara isaga maqsuudkii sii ah marka macnuhu wuxuu u dhacayaa saddexdu maqsuudkii waa wada yihiin haddana mid baa sii ah yaa maqsuudulkitaab iyagoo saddexdu ay wada yihiin ayaa haddana ka lixaad sii yahay waana kitaabka ka ugu dheer mucdamulkitaabna weeyo waa kitaabka qaalibkiis fasallo badan buu ka kooban yahay oo lixdan fasal buu ku dhowaanayaa marba cunwaan uu u guntayo wa huwa muntashirun jiddan waa mid aad u faafaya aad u fara badan waana ana ushiiru ilaa atraafin min maqaasidi waana ushiiru waxaan tilmaamayaa ilaa atraafin dacallaan tilmaamaya min maqaasidii maqsuudadiisa ka mid ah ayaan tilmaamaya karaahata alitaalati dacallada maqsuudkiisa ka midka ah waxaan u tilmaamayaa nicisaan nacaya daraaddeed karaahata alitaala inaan dheereeyo aan nacayo maxay carabtu yidhahdaan yakfiika min alqilaadati maa axaata bilcunuq yacnii qoorta waxa lagu xidho waxa kaaga filan wax qoorta uun markaa wada gaadhaya bimacnaa inay ballaarato marka waxa qoorta la gashanaya iyo inay markaa dhuubnaato waxba muhim ma aha laakiin qoorta un inay wada gaadhayso kusoo wada wareegaysaa muhima mahmaabay carabtu ka dhigaan marka wuxuu tilmaamayaa qadar uun markaa kaafinayo oo xoogaa markaa darafyo iyo dacalla ah uu ka tilmaamayo inuu ka qorayo laakiin aanu aad ugu dheeranay wa khawfan calaa qaari'ihim min almalaala iyo baqasho aan uga baqanayo daraaddeed baan dacalladaa u tilmaamaya ruuxa kitaabka akhrinaya aan uga baqayo min almalaalati inuu ka daalo aan ka baqayo oo haddaan ku dheereeyo isidhaahdo baabka si fiican uga bogo dee waxaa dhici karta markaa ruuxii akhrisanayey ama ruuxii taalacanayey inuu kaba daalo wada akhrin waayaa dhici karta markaa si u wada akhriyo waa inaan u soo koobaa fa awalu daalika taa waxa ugu horreeyaa waxay tahay annahu yajibu cala alqaari'i alikhlaasu waa inay waajib ku tahay ka qur'aanka akhrinaya alikhlaasu inuu niyada ilaahay u saafi yeelo kamaa qadamnaahu saynu u soo hormarinay aynu hore u soo sheegnay wa muraacaatu aladabi maca alqur'aan waxaa kaloo waajiba inuu aadaabta markaa ilaaliyo qur'aankan la jirkiisa oo qur'aankan la jirkiisa aadaabtii inuu ilaaliyaana waxay ka mid tahay waxyaalaha waajibka ku ah fa yembagii waxaa habboon an yastaxdira fii nafsihi inuu ku soo xaadiriyo naftiisa annahu yunaaji illaaha tacaala inuu ilaahay la faqaayo waa inuu qalbigiisa ku soo xaadiriyaa iyo niyadiisa wa yaqra'a calaa xaali man yara allaaha tacaala uuna akhriyo qur'aanka calaa xaali man sifada kii iyo xaalka kii oo kale waa inuu ku akhriyaa yara allaaha tacaala ilaahay arkaaya bimacnaa si uu ilaahay arkaayo oo kale waa inuu qur'aanka u akhriyaa ya an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak halkaasoo kale u ikhtibaasaya ya ila qur-aanku cibaadadii buu ka mid yahay waa inaad ilaahay u caabuddo kaannaka taraahu si aad arkaysoo kale xaal aad shabbahayso waa inaad qur'aanka akhridaa marka sidii mid ilaahay arkayoo kale sifadaasoo kale xaaluu ku sugan yahay ou shabbahayo waa inuu qur'aanka akhriyaa fa innahu in lam yakun yaraahu waayo isagu haddaanu ilaahay arkaynin fa allaha tacaala yaraahu ilaahay baa arkaya xadiiskii buu iqtibaasaya aynu sheegnay qaala akhbirnii can alixsaan qaala an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu inahu yaraak marka wuu inoo soo hormariyey ikhlaaska wuu inoogu celcelinayaa muhimmadda uu leeyahay daraaddeed buu inoogu celcelinayaa yaa takraarka uu soo celcelinayo wuxuu uga jeedaa yacni inuu muhimmadda ikhlaasku leeyahay inuugu baraarujiyo marka niyada waa inuu ilaahay u saaf yeelaa haddaanu ikhlaas ruuxu la imanin akhrinta uu qur-aanka akrinayo inuu ku cadaab mutaa dhici karta ode xadiiskii maxaa ku soo arooray xadiis abi hurayra ee saxiixa ku sugnaa waxa uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam cidda naarta lagu huriyo saddex nin baa ugu horreeya saddexdaa maxaa ka mid a ah? rajulun qara'a alqur'aan nin qur'aanka akhriyo qur-aanka yaqaana markaasaa aakhiro ilaahay weydiiyaa markaasuu yidhahdaa ilaahu qur'aanka aawadaa baanu u akhriyey markaasuu ilaahay ku yidhaahdaa kadabta been baad sheegtay aniga dartay umad akhrine waxaad u akhriday liyuqaala laka qaari si lagu yidhaahdo waa nin qur-aan yaqaano qaari ah waqad qiila waana lagu yidhi markaasaa la yidhahdaa markaa naarta u taxaaba naartaa deedna lagu tuuraa wuxuu naarta ku galayna waa riyaag iyo istuska waa inuu uga jeeday qur'aanka dadka isku maqashiinayey oo sumco uga jeeday si loo yidhaahdo waa qaari taasuu ku naar mutay marka ikhlaaska waa in lagu dadaalaa waa in aad la ysaga jiraa yacni waxa weeye tasmiic inuu ruuxu dadka ismaqashiiyo si loogu ammaano qiraa'ada qur'aan alla muxuu qur'aan yaqaana aan yaa bartay yani si saa loogu ammaano yacni ruux hadduu u akrinaayo waxay noqonaysaa inuu ku cadaab mudanayo marka ilaahay dartii waa inuu qur'aanka u akhriya aadaabtana waa inuu ilaaliyaa markuu qur'aanka akrinaayo oo muraacaatu ladab waa inuu la yimaadaa waa inuu marka qalbigiisa ku soo xaadiriyaa inuu ilaahay la faqayo wuxuu akrinaya wa kalaamullah waa hadalkii ilaahay rabbi baanu kula faqayaa waa inuu akhriyaa xaal uu rabbi muraaqabaynayo oo si uu ilaahay arkaayo kale waa inuu u akhriyaa qur-aanka faslun ay hada faslunkan waa fasl wa yenbagii ida araada alqiraa'ata an yunadifa famahu bisiwaaki wagayrih wa yenbagii idaa araada alqiraa'ata waxa habboon hadduu qiraa'ada doono uu qur'aanka akhrinayo an yunadifa famahu bisiwaaki wagayrih inuu ku nadiifiyo afkiisa cadayga wa gayrihi iyo wax kaleba inuu ku nadiifiyo ayaa habboon waalikhtiyaaru fi siwaaki cadaygana sida lagu doortay an yakuuna bicuudin min araakin waa inuu noqdo qori laga soo gooyey geed caday wa yajuusu bisaa'iri alciidaan waa bannaan yahay qoryaha kale ee aan geed cadayga laga soo jarinna in lagu cadaydaa waa bannaan wa bikulli maa yunadifu wax kastoo wax nadiifinayo afka nadiifinayaa in lagu nadiifiyaana waa bannaan tahay kalkhirqati alkhashinati kalkhirqati sida marada alkhashinati adag wal ushnaani ushnaan iyo ishnaan labadaba waa la yidhahdaa hamsada in la hoos dhigo iyo in la godo ushnaanku waa nooc markaa geedo yacni carabtu marka ay wax ku nadiifin jireen oo sida saabuuntoo kale u yaro bixi jiray ushnaan baa la odhan jiray wa fii xusuulihi bilisbaci alkhashinati halaasatu awjuhin liasxaabi shaaficiyi raximahullah xasilitaanka uu ku xasilaayo cadaygu fartii adkayd uu ku xasilayo halaasatu awjuhin saddex weji baa ku sugan liasxaabi shaaficiyi raximahullah asxaabta shaafici ayuu ugu sugan yahay saddexdaa weji ay isugu khilaafeen ashharuhaa waxaa ugu caansan annahu laa yaxsulu inaanu ku xasilaynin oo farta cadaygu ku xasili maayo oo inuu cadayday hadduu fartiisa isticmaalo ismariyo oo ilkaha marmariyo caday kuma xasilayo sidii wax cadaydoo kale ma noqonayo waa weji wejigaasaa ugu caansan wathaani wejiga labaad yaxsulu waa ku xasilaya wathaalisu wejiga saddexaad yaxsulu in lam yajid hayraha haddii xaaja ay keensato wax kale uu waayo wuu ku xasilayaa cadaygi waa ku xasilayaa fartiisa hadduu marmariyo walaa yaxsulu in wajada kumana xasilayo cadaygii haddii wax kale uu helo xaaladda laga maarmi waayo wax kale uu waayo markaasuu cadaygu ku xasilaya qariib waxaa fuqahada qaarkood inay yidhaahdeen fartiisa cadaygu ku xasili maayo hadduu ilkihiisa marmariyo laakiin faraan fartiisa ahayn hadduu marmariyo cadaygu waa ugu xasilaya bacdulfuqahaa baa sidaas yada a yidhi oo waxay kala saareen fartiis iyo far kale ay ku kala saareenna magaranayo isbac luqaad dhowraa ku sugan sagaal luqaa ku jirta toban baaba laga dhigaa hamsada saddex xarakaa ku bannaan bacdana saddex xarakaa ku bannaan halaasatun fi halaasa wa tisca saddexda xarakee hamzada iyo saddexda xarakee bacda marka laysku dhufto sagaal wejaa ka soo baxaya sagaal weji ayaa ka soo baxaya markay saddexda xarakee isku midka ay ku wada sugan yihiin laba kasro laba dammo laba fatxo waa saddex marka ka hore uu hoos dhigan yahay oo haddana labadii kale khilaafsanaa ku sugan yahayna yacni waxay noqonaysaa iyadana waa ka soo baxaysaa waxaa ka imanaysa halkaana laba luqaa ka soo baxaysa ka hore markuu kor dhigan yahay oo haddana labadii khilaafsanaa ba'da la xarakeeyo laba kalaa ka imanaysa marka haddana hamsadu godan tahay oo haddana labadii khilaafsanaa xarakadaas damada khilaafsanaa iyadana laba kalaa ka imanaysa waa sagaal luqo halaasatun fi halaasa waa tisca luqada tobnaad waa in xarakada ba'da la ishbaaciyo oo usbuuc la yidhahdo waatuu ibnu maalik yidhi wa hamza unmulatin hallis wa haalisahu attiscu fii usbucin wakhtim biusbuuci unmula hamsada ku sugan canaamil mufradkeedii weey unmula hamsada unmula iyo ka ku saddexda ah min saddex luqaa ku jirta attiscu sagaalkaasi fii usbuucin bay ku sugan yihin wakhtim biusbuuci beydkaa wuxuu kuugu sheegay in usbuc iyo unmulo mid walba sagaal luqa ku jirto markaasaa mid tobnaad wuxuu ku sii daray usbucoo dammada la ishbaaciyo la dhergiyo wow ka dhashay oo usbuuc la yidhi calaa kulli xaal wuxuu sheikhu inoo sheegayaa cadayga waa inuu ku dadaalaa markuu qur'aanka akhrinaayo marka wixii kastee adagee u isticmaalo cadaygii waa ugu xasilayaa ama mara ha noqoto ama qori ha noqoto waxaase ugu fiican yacni laan ama qori geed caday ah baa ugu fiican markuu ugu sii fiican yahayna waa markuu qoyan yahay ayuu ugu sii fiican yahay waxaan kaloo baraarujinayaa aadaabta waxaa ka mid a ah, ruuxu hadduu cadayga hore ugu cadayday qadarka hore uu ku cadayday waa inuu iska jaraa in cusub waa inuu calaaliyaa marka labaad ee uu ku cadayanayo intaa cusub waa inuu ku cadaydaa xadiiskii waata ku soo aroortay caaisha nebiga sala allahu alayh wasalam markay doonaysa inay u cadaydo markuu sakaraadka ahaa bulka intii hore waa ka jartay dabeedna markaasay u jilcisay oo u calaalisay markaasay dabeedna markaysa markaa u dhiibtay oo cadayga u marmarisay nebiguna sakaraad buu ahaa manaaficna waa la sheegayoo cadaygu markuu qoyan yahay ciridkiiyo ilkahaba waa u fiican yahay dheecaankan ku jirabaa maaddaa ku sugan yacni waxyaalaha markaa ciridka iyo ilkahaba wax yeelaya waxyaale liddi ku ah ayaa ku sugan saas aawadeed macjuunada qaarkood waxaa laga sameeyaa dheecaanka cadaygaa laga sameeyaa marka ruuxu hadduu markaa weliba ciridkii ilkaha iyo ka cabanayo waxa fiican mar walba caday qoyan inuu ku cadaydo oo dheecaan leh taasaa weliba marka aad ugu wayastaaku cardan mubtadi'an biljaanibi alaymani min famihi wuu cadayanayaa cardan si ballaadha ayuu u cadayanayaayo gudub ah oo yacni midig iyo bidix markaa uu u wado oo ilkaha u marinaya cadayda si gudba u marinayo mubtadi'an biljaanibi alaymani xaaluu ka soo bilaabayo dhinaca midig oo min famihi afkiisa ka mida ka soo bilaabayo wayanwii bihi xagga bidix baanu u kaxaynayaa dabeedna xagga bidix buu markaa ka soo kaxaynaya xagga midig buu ku soo celinaya wayanwii bihi wuxuu u niyeynayaa alityaana bisunnati caado markaa uga niyeyn maayo dadka qaar caado ahaan bay isaga cadaydaane waa inuu niyadii la yimaadaa niyadu maxay kala farqisaa bayna alcibaadaati waalcaadaati bay kala farqisaa tumayizu bayna alcibaadaati waalcaadaati waxay kaloo kala socdaa cibaadaadkay bacdigoodba bacdiga kale ka socdaa marka wuxuu niyaynayaa wayanwii bihi cadayga wuxuu u niyeynayaa uu cadayanayo alityaana bisunnati sunnadii inuu la imanayo ayuu niyeynayaa oo sunno nebi inuu fulinayo waa inuu niyoodaa si uu ajar uga helo qaala bacduulculamaa'i culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yaquulu cinda siwaaki wuxuu odhanayaa markuu cadayanayo agteeda allaahumma ilaahayow baarik lii fiihi ii barakee buu odhanayaa yaa arxama arraaximiin cidda naxariisata kii ugu naxariista badnaayo laakiin sidaas inuu yidhaahdo dikriga wakhtigaa la yidhaahdo ducada ah allaahumma baarik lii fiihi yaa arxama araaximiin oo sunno laga dhigo yacnii mid waxa weeye soo aroortay ma aha oo nebiga lagama hayo sala allahu calayhi wasalam hadday sunno ahaan lahayd oo ajar laga helaayana nebigaas samayn lahaa ama baraarujin lahaa maa bacasa allaahu min nabiyin ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum sidaas aawadeed sida saxiixa ahi waxa weeye waa inaanu markaa e, duco wakhtigaa la sunneeyo uu ruuxu cadayanayo uu la imanayo oo wakhtigaa ku beegayo inaynay jirin weeye qaala almaawardiyu shiikha maawardi la yidhaahdaa wuxuu yidhi oo min asxaabi shaaficiyi asxaabta shaafici ka mid a yacni culammada madhabka shaafici haysatay buu ka mid ahaa baa loo jeedaa laakiin shaafici buu la kulmay loogama jeedo ee zaman danbuu ahaa kitaabka weyn ee alxaawi alkabiir la yidhaahdana waa shiikha leh marka waxaa laga tilmaamayaa un culammada shaaficiyadu ka mid ahaa yustaxabu waxaa la jeclaystaa buu yidhi maawardi baa odhanaya an yastaaka fii daahiri alasnaani inuu cadaydo fii daahiri alasnaani ilkaha xaggooda sare inuu cadayo ayaa la sunneeyaa wa baatiniha iyo xaggooda hoose inuu cadayona waa la sunneeya wa yumira siwaaka iyo inuu cadayga mariyo ayaa la sunneeyaa calaa atraafi asnaanihi dacallada marka ilkihiis wa karaasiyi adraasihi iyo ciridadiisu halkay markaa ku fadhiyaan yagana inuu cadayo oo u mariyo ayaa la sunneeya wa saqfi xalqihi yacni markaa dhuuntiisa saqafka sarena inuu mariyaa la sunneeya imraaran marin rafiiqan jilicsan oo aanu ku xoojinaynin ruuxu markuu cadayanayo dadka qaarkood cadayga waxay isticmaalaan inay ilkaha inta yaree muuqanaysa sidaa u marmariyaan ilkahana inta laga cadayaa ama afka inta laga cadayaa intaasoo keliya maaha ilkaha saddex meelood baa laga cadayaa xaggan dabadda soo xigtee dadku arkayo xagga gudaha afka xigta oo ilkaha hoostooda waa inaad marisaa cadayga ilaa ciridada iyo ilaa markaa ilkaha kale dhammaan waa inaad xagga hoose ee dalqada xigtaa ee gudaha ilkaha ka soo marisaa xaggaana waa inaad ka cadaydaa xaggan kale ee markaa wax lagu calaalinayo ilku iska qabsanayaan ama caaradooda ana iyagana waa inaad ka marisaa halka wax lagu calaaliyo iyagana waa inaad marisaa ilaa gawsaha dhammaan waa inaad markaa waxba soo marisaa ilkaha keliya saddexdaa meelood baa laga cadayaa ilkahoo keliya maahee dalxanaga waa inuu si yaroo khafiifa u mariyaa carabkana waa inuu mariya cadanka waa inuu dalqada ku dhoweeyaa markuu cadayanayo laakiin meelahaasi waa meelo jiricsane waa inaanu ku xoojin ee si khafiifa siduu shiikhuba inoo sheegay waa inuu u mariyaa yacni waxa weeye ciridkana si yaroo khafiifa yagana waa inuu u mariyaa waa inuu ciridka ku adkayn halkuu shiikhu yidhi wayastaaku cardan yacni xadiis baa ku soo arooray sheegaya in sida gudubka ah loo cadaydo aan tuulan sida dherarka ah loo cadayn ilkaha sina waa u gudban yihiin sina waa u dheeraran yihiin siday u gudban yihiin in loo cadayo ee gudubka ah ee sida dherarkay u taagan yihiin aan loo cadayin xadiis baa ku soo arooray ha yeeshee xadiisku waa daciif markaa shiikhu markuu leeyahay wayastaaku cardan xadiiskaa daciifkay ku dhisan tahay ama istixsaan laga eegaayo in waxa weeye hadduu markaa sida dherarkaa u cadayo inuu ciridka waxyeelo in looga baqayo xikmaddaana waa dhici kartaa in looga jeedo in xadiiska daciifkaa lagu dhisayana waa dhici kartaa calaa kulli xaal haddii laga ilaalinayo ciridka dhibi kuma sugna sida kale ee dhaararkaa qudheeda in wakhtiyada qaarkood loo cadayo wax dhibi kuma sugna laakiin sunnanimada ku saabsan gudub in loo cadayaa ma sugna waayo xadiiskeedu daciif buu noqday istaaka yastaaku yacni waxa weeye maadigeedii iyo mudaariceedii saasuu noqonay boqor boqorradii hore ka mide boqoradu carabta boqorradii hore ee cabbaasiyiintii umowiyiintii carabiga aad bay ugu dadaali jireen boqor baa wuxuu weydiiyey dadkii markaas soo xaadiray ee majliskiisa joogay oo ay joogeen mashaayikh iyo dee qaar adabka iyo carabiyadii aad u yaqaanaan ayuu yidhi istaaka amarkeedu maxay noqonaysa boqorkaa weydiinaya markaasuu yidhi istak yaa amiir almu'miniin markaasuu aadaabtaan lagu barin hadde jawaabta wuu saxan yahay laakiin kelmaddiiba maxay u ekaatay kelmad kale oo istaaka yastaaku istak waa noqonaysaa lam yastak istak laakiin istigii bay u ekaatay m boqorkii baa u jawaabo wuxuu yidhi aadaabtaan lagu barin dee duburtaaday u ekaatay macno kalay noqota ay shabbahday laakiin maaddadu waa yadii weyi ilaa waa dhacda ereyada qaar inay isu ekaadaan durfa ahaan baa laysaga soo naqliyaa waxyaalahaasoo kale tasawwak haddii la yidhaahdo maaddadii tafacala laga keenay laakiin marka iftacala laga keeno dee waxay noqonaysaa sida uu sheegay waa istakbirnaonis qaaluu wayanbagii an yastaaka bicuudin mutawasitin waxay yidhaahdeen waxaa habboon an yastaaka inuu cadaydo bicuudin yacnii qori inuu ku cadaydo laan yar oo mutawasitin dhexdhexaad ah laa shadiidi lyubuusati walaa shadiidi rutuubati mid qallaylkeedu daran yahay ma ahoo aad u qallalan walaa shadiidi rutuubati mid qoyaankeedu daran yahayna ma aha oo aad u qoyan waa dhexdhexaad fa in ishtadda yubsuhu hadduu adkaado adaygeedu oo aad ay u adkaato layanahu bilmaa'i biyo ayuu ku debcinayaa oo biyuu ku yaro radinayaayo markaasuu debcayaa walaa ba'sa dhibi kuma sugna biisticmaali siwaaki hayrihi biidnihi caday cid kale leedahay inuu isticmaalo dhibi kuma sugna biidnihi idankiisa ku isticmaalo cadayada inay dadku wada isticmaalaan hadda waa laga dayriyey waayo xanuuno badan baa soo baxay oo cadayga ku faafa oo lagu kala qaado xanuunnadaas xanuunno badan oo ka mida lama aqoon saas aawadeed si aan ruuxii darar uga iman caday ruux kale isticmaalay oo ilkihiisa ku isticmaalay waa inaanu ruuxu isticmaalin hadduuba siiyo waa inuu qayb kale uga jebiyaa oo cadayga ka mid mida oo meelaanu ka isticmaalin uu ka isticmaala ama geestaanu ka isticmaalin ka isticmaalaa laakiin cadayga markaa halkuu isticmaalay ee isagu markaa ku cadayday ruux kale markaa inuu isticmaalo isaguna sidii ugu cadaydo yacni waxaway ma habboona si aan darar uga iman xanuunno badan baa tallaabo oo sidaa lagu kala qaadaa marka waa in layska jiraa ilkii waxa waxaweye waa yaro dhiigayaan wakhtiyada lagu cadaynayo mararka qaarkood dhiiggaa yar baa laga yaabaa inuu marka si aan taasi u dhicin waa in layska jiraa ruux waliba caday gaara waa inuu isticmaalaa beledada qaar baa waxaa laga sheegaya caado xun waxay dhahay meesha lagu weysaystaa waxa yaalla caday qof kastoo yimaadoo weysaysanayaaba waa ku cadaynaya tan noocaasi waa mid qalada weeye in la sameeyo ma aha wadannada qaar baa laga sheegaa caado noocaasi inay ka jirto oo ay leeyihiin marka waxaa qof muslim mar hadduu ku cadayday dhib ma leh qofkii muslimka haddee xanuun buu qabi karaa xanuunnadiina dadka waa u kala tallaabi karaan marka nadaafadda in lagu dadaalo waa habboon wa amaa in kaana famuhu najisan bidamin aw gayrihi hadduu afkiisu yahay miyaa nijaas bimacnaa mid nijaasaysan uu yahay oo ku nijaasoobay bidamin dhiig ku nijaasoobay aw gayrihi ama wax kale ku nijaasoobay fa innahu yukrahu lahu waxaa loo karaahiyaystaa loo nacaa qiraa'atulqur'aani qabla gaslihi inuu qur'aanka afkaa ku akhriyo inta aanu maydhin ka hor waa la karaahiyaysanayaa waa makruuh wa hal taxrumu ma xaaraan noqonaysaa qiraa'adaas inuu afkaa isagaan maydhin qur'aan inuu ku akhriya xaaraan ma noqonayso qaala aruuyaaniyu sheikha ruuyaani la yidhaahdaa wuxuu yidhi waa saaxibulbaxriye baxrulmadhab kitaab la yidhaahduu leeyaho weyne oo min asxaabi shaaficiyi radia allaahu canhu asxaabu shaafici ka mid ah bimacnaa culammada shaaficiyadu ka mid aha baa loo jeedaa can waalidihi waalidkii wuxuu ka sheegay sheikhii waalidkiisa ahaa wuxuu ka sheegay inuu yidhi yaxtamilu wajhayni laba wejioo kala duwan bay aqbali kartaa in la yidhaahdo waa xaaraan iyo in la yidhahdo xaaraan maaha labada mid walba waa aqbali karta ha yeeshee imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca markuu labada weji ka xikaayooday oo uu sheegay oo wuxuu idhi labada weji ee ruuyaani aabbihii ka soo naqliyey axaduhumaa laa yajuusu lilxurmati labada weji midkood wuxuu yahay ma bannaana xurmada qur'aanku leeyahay daraaddeed baanay u bannaanayn kama laa yajuusu masul musxafi wa yaduhu najisa sidayna u bannaanayn musxafka inuu taabto iyadoo gacantiisu nijaas tahay ayaa afkiisa oo nijaaso lena qur'aanka inuu ku akhriya aynay u bannaanayn waa weji waathaani yajuusu wa yukrahu wejiga labaad waa bannaan tahay waana la karaahiyaystaa laakiin xaaraan ma aha kamaa yajuusu qiraa'atuhu muxdisan siday u bannaantahay u bannaan tahay qur'aanka inuu korka ka akhriyo isagoo muxdis ah isagoo xadas qabaa bimacnaa weyse jaban qur'aanka inuu korka ka akhriyaa siday u bannaan tahay ama musxafko aanu taaban oo loo kala furay inuu ka akhriyaa siday u bannaan tahay ayaa afkiisa oo najaasada lena ay u bannaan tahay inuu ku akhriyo imaamu nawowi labada weji markuu sidaa u soo naqliyey waxau yihi wasaxiixu laa yaxrumu qowlka saxiixi waa inaynay xaaraan ahayn afkiisa oo dhiig yaro leh ama wax la mid mida inuu qur'aankii ku akhriyaa xaaraan maaha wa huwa muqtadaa kalaamiljumhuuri nawowi baa odhanaya jumhuurka marka hadalkoodu waa siduu keensanayo wa itlaaqihim iyo itlaaqa hadalkoodu siduu keensanayo weeye anna gayra aljunubi waalxaa'idi wannufasaa'i laa yaxrumu calayhi alqiraa'a itlaaqay culammadu itlaaqeen ay yidhaahdeen ciddaan janaabo qabin labada dhiigna gabadhu ay ka madhan tahay haddii labada dhiig dhiigga nifaaska iyo dhiigga caadada gabadhu ay ka madhan tahay ama ruuxuu ka madhan yahay janaabo ka maran yahay oo aanu janaabo qabin ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdeen intaa midnaba haddaanu ahayn qiraa'adu xaaraan kama aha ilaaqa ay itlaaqeen buu soo gudagelayaa ba yidhahdeen nawowi baa odhanaya itlaaqay culammadu sidaa itlaaqeen inay xaaraan ka ahayn cid kale qiraa'adu itlaaqaasay ku jiraan ou soo gelayaa kan afkiisu markaa uu dhiig geleeyahayna calaa kulli xaal yacni wejiga odhanaya waxa weeye waa xaaraanna tacliilkeeda waa la arkay oo waxay yidhaahdeen xurmada qur'aanku leeyahay daraaddeed ayaynay u bannaanayn sida gacantoo nijaasa aan musxafkii loogu taaban karin baan marka afkii oo nijaasana aan loogu akhrin karin marka calaa kulli xaal in laga fogaadaa fiican in laga fogaado ayaa habboon alla aad laysaga ysaga jiro tacliilkaasi waxaad mooddaa inuu yahay tacliil qawi ah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk